bismi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi lcaalamiin wsali allahuma waslm cala nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd baabu sabqi aw baabu sabqi waramyi sabqigii iyo ramyigiibuu baab u yahay intaynaan darsigeena caawa gelin wax yar waxaan jecla inaan baraarujiyo masaladii ku saabsaneed xadiidkii fii saxiixi muslim min xadiidi anas qisadii xudaybiya ee nebigu sal lla lay wasalam uu heshiiska kula galay quraysh in ciddii soo islaamta loo celinayo masaladaasoo sheegnay iyo culimada aragtidooda ku kala duwan tahay xadiidku ma khaas baa ma mansuuq baa ma muxkam weli xukumkiisu baaqi yahayba marka laga hadlayo oo culimmadu ay ka hadlayaan eh, xaalad waxaa imaan kara ah, xaakimka muslimiinta uu ku ijtihaadi karo ruuxu muslima dhiibidiisa isagoo markaa dhib ka weyn dhiibidiisa dhiibidiisa dhib ka weyn isagoo kaga baaqsanaya ama ku baajinaya waana min baabi akhafi darrayn baan soo sheegnay waana masale ijtihaadiya sidaa marka la leeyahayna dawaabid bay leedahay oo dawaabideeda waxaa ka mid ah dee ruuxa ah, ruuxa go-aanka qaadanaya waa inuu yahay ruux ku qanacsan horta ruuxa muslimka ah asal ahaan inaysan banaanayn in gaal loo dhiibo talabaad weeyaane waa inuu yahay xaakim ilaahay tabaaraka wa tacaala sharcigiisa iyo diintiisa ka dambeeyo dadka ku xukumaya saddexaad weeyaan waxaa laga maarmaan ah in miisaanka marka la saaro cidda ijtihaadka qaadanaysa oo isu miisaamaysa muslimka dhiibiddiisa dhibka ku jira iyo haddii la dhiibi waayo dhibka ka dhalanaya cidda isu miisaamaysa waa inay tahay ahlul ijtihaad oo dadka ilaahay ijtihaadka siiya culimada waa inuu yahay dawaabidaasi in la helo waa laga maarmaan masalada marka laysku khilaafi markaa waay laakiin nin xaakim ah oo islaamkiiba la dagaalsan sharcigiisiina tuuray oo dhaqanka ka fogeeyey gaaladaasi islaamka iyo muslimiinta raadsanaysana qorshaheedaba qeyb ka ah oo muslimiinta in lasoo qabto dadka diinka la xidxidho oo la dhiibo oo muxuu ahaayey mabda ba ay u tahay lagama wado kaas ma aha midkaan leenahay wuu ku ijtihaadi karaa dhiibid ruux muslima isagoo dhib ka weyn lagaga hortegay qolyaha ma aha qolyahaas maxaa yeelay gaalada ay u dhiibayaan iyo iyagu yani waxa weye xagga marka la yidha islaamka la dagaalankiisa wax weyn kuma kala gedisa qolyaha marka aan ka hadlayno qolada ma aha markaba suura dadku waxay qaadanayaan masalada markii laga hadlo oo fiqhiyan looga hadlo ayagu waxa markaa yaalay garanayaan bay ku dabaqayaan markaase dad badan waxay u qaateen xukaamtan jaairiinta caalam islaami ka taliya gaalada la shaqaysa muslimiinta way dhiibi karaan bay dad badan u fahmeen sidaana ma aha masaladu waa masale ijtihaadiya waa masale fiqiya dawaabideeda marka la helo masale ijtihaadiya noqonaysa macnaha sidaas weyaan macnahaasaan ka wadin baabu sabaqi ama sabqi sabqi oo ba'da la reebo waa tartanka ama dhaqidda kahormaridda waayo ayib musaabaqa oo markii mufacalo laga bileeyo wey sabqigana waa masder oo waa ka horumarid macno tartanna waa loo isticmaali karaa haddii bacda la kordhigo la yidhahdo baabu sabaqi sabaqi haddii la yidhahdo bacda la kordhigo waa tartanka waxa lagu kala qaataa la yidhaahdaa tartanka marka la tartamayo soo eh, jawaa-is iyo abaalgud iyo lama kala qaato taasaa sabqa la yidhahdo oo marka bacda la kordhigo waay sabqi marka la yidhahdo bacda la reebana bimacnaa waa tartanka laftiisii waay macnahan dambaana laga wadaa hadda baabka baabu sabqi waramyi iyo ganidiibuu baab u yahay ganidda oo toogta in la bartaa lagu tababarto qaabka wax loo galo oo hubka loo tuuro macnaha ama loo galo can ibni cumar radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi saabaqa wuu tartansiiyey annabiyu nebigu sal alay wasalam bilkhayli fardihi allatii fardahaasoo qad udmirat la boglaalay min alxafiyaai meesha xafiye la yidhaahduu ka tartan siiyey bilowga xafiyaa udmirada waxaa laga wadaa fardaha dadka yaqaanaa garanaya waa la calfiyaa marka ay cayisho ood xoogaysato ayaa markaa waxaa laga yareeyaa cuntada iyo calafkaa laga yareeyaa markaasaa inta meel la geliyo xero la geliyo ama guri la geliyo ayaa marka buste ama shay reeriyo oo culus baa korka laga saara markaasay kululaanaysaa way dhididi marka intay kululaata ay dhidido ayaa marka waxaa ingegaya dhididkeeda dhididku markuu ingegana waxaa fududaanaya hilibkii saarnaa markaasi farasku wuxuu xoog u yeelanayaa ama yani uu xooggiisu u badanayaa inuu ordi karo markaas yani tartan baa markaa loo diyaarinaya marka udmirad macnahaasaa la dhaa waa la boglaalayo markii hore inta la calfiyey oy xoogaysatay baa la gaajaysiiyey markaasaa inta bustayaasha iyo waxaas la saaray reeryada bay kululaatay oo macnaha way soohantay hilibkiibaa soomay kadibna orod bay markaa diyaar tahay aad bay ordoontaa marka maana ayib saabaqa anabiyu nebigu sal lay slam waa taras waa orodsiiyey bilkhayli fardihi allatii fardahaasoo qad udmirat la boglaalay min alxafiyaai buu ka tartansiiyey xafiyaagu waa meel magacaad waa meesha orodku ka bilaabanayo wa tartanka orodku meeshu ka bilaabanaya wa kaana wuxuu ahaa amaduhaa amaduhaa wuxuu ahaa meesha orodkeeda ugu dambeeya haayada saas wey amadka waxaa la yidhahdaa haayatu shay meesha cirifka ahay ku eg tahay ee tartanku ku eg yahayna wuxuu ahaa saniyat alwadaac buu ahaa saniyat lwadaac ayay ahayd macnaha oo meel magaalada ka baxeedaa wey halkaas bay ku ekayd yacni meesha orodka ay ka bilaabaysana xafiyaa bay ahayd meesha orodkeeda uu ku egyahay loo tartamayo amadkee haayadaana saniyat lwadaac bay ahayd sidaasuu nabigu u tartansiiyey sal lay slm wa nabigu waa tartansiiyey bayna alkhayli fardihii dhexdooda allatii fardahaasoo lam tudammar ama lam tudmar aan la muxuu ahaayey la boglaalin min athaniyati haniyat lwadaac buu ka tartansiiyey laga bilaabo ilaa masjidi bani surayqin laga gaadho fardaha kuwa aan sidaa looga shaqaynin oo la boglaalin oo sidoodii iyagoo ah tartanka lasoo geliyeyna kuwa noocaasana gooni buu u tartansiiyey kuwa la boglaalayna gooni buu u tartansiiyey kuwa dambe marka wuxuu u dartoos waxaa dhihi laha kuwa oo aan la boglaalin tartankoodu wuxuu ka bilaabanaya min saniyati alwadaac wuxuuna ku ekaa masjidu bani surayq masjidu bani surayq nima la yidhahdo masaajid halka masaajidkaasa haayadoodii amadkoodu ah wa kaana wuxuu ahaa ibnu cumar ibnu cumar wuxuu ahaa fii man dad dhexdood buu ahaa saabaqa tartanka galay raggii fardaha ku tartamay ayuu ibnu cumar ka mid ahaa muttafaqun caleyh buhaari muslim baa soo saaray zaada wuxuu ziyaadiyey albukhaariy bukhaari wuxuu ziyaadiyo riwaayadiisa ku daray qaala sufyaanu sufyaan wuxuu yidhi min alxafiyaai ilaa taniyati alwadaaci laga gaadho khamsatu amyaalin waa shan mayl waay aw sittatun ama waa lix lix mayl mise shan mayl wa min athaniyati thaniyada laga bilaabay ilaa masjidi bani zurayqna miilun waa hal miil waay hal mayl waay saas macna yani masaafada waxaa loo siyaadiyey fardaha la doglaalay laanna aada bay markaa u ordi karaan masaafada marka ay ku tartamayaan way ka siyaadsan tahay fardaha aan la boglaalin oo la diyaarinin iyaga hal miil baa loo qadaray inay ku tartamaan sidaasuu nabigu sal alay wasalam uu ku sameeyey ayb xadiidkan wuxuu faa-ideynayaa inay mashruuc tahay tartansiinta farduhu cabad iyo ciyaarna ma ah camad iyo wakhtilumis meehe tartansiinta fardaha la tartansiiyo lagu tartamo inay mashruuc tahay buu kutusaya oo nabigaa samey sal lay wasalam oo culimmadu waxay leeyihiin daa'iratun bayna alistixbaabi waalibaaxa inay sunno tahay iyo inay iska bannaan tahay labadaasay udhaxaysa marka ay loo isticmaalayo tababarka fardaha loo isticmaalayo shay waajib a ah ku gaadhidiisa sida jihaadka waajibkao kale waxaa laga yaabaa inay waajib noqoto min baabi wujuubi alwasaa'il leannahu alwasaa'ilu laha xukmu alghaayaat haddii jihaadkii aan la istaajin karin iyo qitaalkii iyo dagaalkii ilaa fardaha in lagu tababarto mooye fardaha tababarashadoodu waajib bay noqonaysa tartantiintooda la tartansiinayana baabkaasay u khidmaynaysaa marka ama mustaxab bay noqon ama mubaax bay noqon sidaasay culimmadu sheegayaan bixasab kolba shayga kugu bixinaya iyo sababta kugu bixinaysa bay ku xidhan tahay macnaha ayib alimaam alqurtubi wuxuu leeyahay arrintaasi layskuma khilaafsanaa fardaha tartansiinteedu inay mashruuc tahay ayna tahay shay muxuu lahaa shareecadu ay ay ay ay jeceshahay khilaaf kuma jira buu leeyahay taa iyada macnaha maxaa ile nabigaa sameeyey sal lla alay wasalam sababtu uu sameeyena waxay ahayd uu ku dagaalami jiray waxaa kaloo xadiis ka muuqata uu ku dagaalgeli jira macnaha waxaa kaloo xadiidka ka muuqata fardaha noocyadoodu sida ay kolba isugu dhow yihiin xagga orodka in tartanka loo geliyo oo fardaha diyaarsanna ee la boglaalayna dhinac loo tartansiiyo kuwa aan la oo weli la diyaarininna weli loo tartansiiyo maxaa ma tartami karaan fard faras la diyaariyey iyo farasaan weli la diyaarin tartan lama geli karaan saas maana ayb wa canhu radi allahu canhu ibnu cumar weeye ana nabiya nabigu sal lay aslam saabaqa wuu tartansiiyey bayna alkhayli fardaha dhexdooda wa fadala wuxuuna wuxuu fadilay fadala wuxuu siyaado siiyey oo yani waxaway uu fadilay alquraca alquraca kuwa buuxsamay ah, kuwa buuxsamayoo shan jir gaadha wey maana ayib fi lgaayati xagga meesha loo orotamayo iyo hadafkiiyo taargetka loo orotamayo kuwaasuu ku fadilay nebigu sal alay slam oo siyaado uu ka dhigay wa fadala wuu ziyaadiyey alquraxa fardaha noocaasa fil haayati xagga taargetka iyo meesha loo orotamayo ayuu ziyaado uga dhigay oo in siyaadabuu ugu daray alquraxu waa jamcu qaarixin qaarixana waxaa la yidhaahdaa sanadka shanaad markuu farasku dhammaysto oo ay usoo baxaan micyuhu usoo baxaan ayaa la yidhaahdaa qaarix la dhahaa marka la jamcinayana qurax baa lagu jamciyaa saas macana waa baasilkoo kale geela ratigu markay miciyuhu si fiican ugu soo baxaan baasil baa la yidhaha saas macana faraska meesha uu geela baasil ka yahay baa faraskana qaarix la yidhahda marka fardaha shanjirsaday ee miciyuhu u soo baxeen ee adkaaday kuwaasuu meesha loo tartamayo u siyaadiyey saasaa laga wadaa kuwa intaa ka yarna masaafada waa u yareeyey oo masaafo intaa ka yar buu ku tartansiiyey ama waxaa wariye axmedu axmed baa wariye abu daawuuda iyo abu daawuud wasaxaxahu waxaa saxiixiyey ibnu xibbaana baa saxiixiyey wakadalika wax saxiixiyey ibnu mulaqina calaa sharti saxiix buu ku saxiixiyey kama fii tuhfati muxtaaj kadalika sheekh albani fii saxiixi sunani abi daawuud buu isaguna ku saxiixiyey xadiidku marka waa saxiix wuxuu kutusayaa macnihii kii hore uu kutusayo tartansiinta fartuhu inay mashruuc tahay sida ay kolba isu leeyihiinna iyo qiyaasta ay ordi karaan iyo masaafada ay ku tartami karaanna in kolba siday u kala xoog badan yihiin yani looga dhigo siday u kala xoog badan yihiin ama loo diyaariyo u diyaarsanyin in looga dhigo sidaasuu xadiisku kutusay wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaal fardaha macnaha waxaa laga wadaa yani waxa weeyaan ilaahay baa ku dhaartay yani waa waa waa waa waa waa qalab qalab dagaaleed waay farduhu tiknikadii dagaalka bay ahayd waxaa kaloo dhan oo lagu dagaalamo iyagaa ka horreeyey ka xoog badan dagaalka ka yaqaana muxuuha ilaa iyo hadda bal nebigu sal alay slam wuxuu tilmaamay ilaa aakhiri zamaanka ilaa qiyaami saaca farduhu inay dagaalka geli doonaan oo lagu dagaalami doono foodoodana in ajir iyo haniimo lagu xidhay oo foodooda macnaha waxaa laga wadaa jihaadka ay ku jiraan oo ajirkii haniimada laga helayo labadaba saasaa laga wadaa macna marka waa yani tiknikadii lagu dagaalamayo wax waa jiraan geelaa lagu dagaalami jiray gadaal dambe waxaa soo kordhay xilligii furus lala dagaalamahay maroodiga maroodigaa lagu dagaalgalay isagan oo waxay ahayd carabima aqoonine laakiin tajaaribtii ay furus la timid bay ka mid ahayd dagaalkii ugu horreeyey qaadisiya dhacay xilligii cumar bin khataab radi radiallahu canhu bay furus kusoo dagaalgaleen maroodi saxaabadu marka waa garan waaye baalka inta leh sidii loola dagaalami lahaa farda yaqaaneen waa lagu rabaaday rag badanna waa laayay markii dambena waa laga adkaaday وعن ابي هريره رضي الله عنه قال وحده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحده لا سبق آه لا سبق jucli iyo wax lagu kala qaato ma jiro wax la kala qaato iyo jaa-iso lagu kala qaato ma jirto tartanka ilaa fii kufin ilaa fii dii kufin mid kuf u saaxiiba mooye aw amase naslin ama af u saaxiiba leebka afkiisa wa aw amase xaafirin ama qoob u saaxiiba mooye dii xaafirin baba waxaa wariye axmed axmed baa wariye wahalaaatu iyo saddexdii wasaxaxa waxaa saxiixiyey ibnu xibbaana baa saxiixiyey wakadalika waxaa saxiixiyey ibnu qataan abulxasan ibn daqiiq alciid sheekh albani fi lirwa tirmidi iyo cabdilxaq alishbiilina way taxsiininayaan xadiidku waa xadiis laa sabaqa sabaqaasi marka waa taa sheegaynayo assabaqa waxaa la yidhaahdaa waa xoolaha tartanka lagu kala qaato saasaa la yidhahda macana marka la tartamo cidda raysa ee adkaata xoolaha ay qaadateen loo dhigo ee lagu heshiiya sabaq la yidhahda saas maana marka nebigu wuxuu lehy sal lla alay wasalam wax lagu kala qaato tartan wax lagu kala qaato ma jiro mana bannaano waayo ilaa saddex mooye saddex haddii lagu tartamo waxbaa lagu kala qaadan karaa maxay yihiin ilaa fii khufin khuftu waa lugta ballaadhan waayo waana geela laga wadaa saas macanaha xoolaha nool lugahoodu midna waa khuf midna waa xaafir xaafirku waa midka qoobka lahoo qoobka dhuuban ku istaaga waay sida lo-da iyo ariga iyo dameeraha iyo fardaha iyo khuf bay leeyihin waxaan ujeedaa xaafir bay leeyihin geela lugtiisu waa ka duwan tahayo isaga iyo maroodiga iyo baa isku lug aho lug ballaadhan oo yani waxway dhulka wada qabanaysuu leeyahy taasaa marka khufka la yidhahda khufka kaas waay ayib geelaana laga wadaa ilaa fii khufin tartanka geela lagu galo mooye aw naslintana waxa weye nasligu nasligu waa leebka qeybtiisa birtee afka ah leebkii o dhan baana laga wada hadla tartanka leebka leebka lagu tartamo oo toog dhisadka ah toogta la dhisanayoe lagu baranayo ee lagu tartamayo ta labaadna waa taa ta saddexaadi waxa weeye waa xaafirka oo waa qoobleyda faraska way markaas saddexdaa tartankooda waxaan ahay wax laguma kala qaadan kara bu nabi sal lay sl laa sabaq saas wey macana ayib xadiisku xadii saxiix saddexdaa un unbaa lagu kala qaadan karaa ayib sidaa xadiidku uu faa-iideynayo oo muxuu ahaayey inaan saddexdaa waxaan ahayn aan lagu kala qaadan karaynin xoolo waxaa ku tegey culimada badankood culimada badankood way ku tageen ayib haddiise saddexdaa ay yihiin waxbaa lagu kala qaadan karaa oo ciddii tartankaa ku badisa xoola waa la siin karaa abaalgud waa la siin karaa saddexdan waxaa loo soo reebay saddexdooduba waxay u khidmaynayaan maqsad sharci ah waxa kale waa iska ciyaar buu noqon karaa laakiin saddexdoodanba waxay u khidmaynayaan ujeeddo weyn oo maqaasida shareecada ka mid oo jihaadkiia ah geela oo lagu tartamo waa tababar waxaa lagu tababaranayaa qaabkii geela loo fuuli lahaa loogu dagaalami lahaa loo eryi lahaa loo fuuli lahaa marka jihaadkii bay u khidmaynaysa ruuxu markuu bartoonbu ku dagaalami karaa wakadalika eh, yani leebka iyo waxyaalaha la tuuro hubka la tuuro iyagana ayaguna dee waaba waxa weeyaan waa dagaalka waxaa la dhihi karaa lafdhabartiisa waay haddaadan garanayninba hubka isticmaalkiisa miyaa dagaalami karta ayadana toogtii iyo sida wax loo toogta iyo sida wax loo cabira iyo tan wey macnaa iyadana haddii lagu tartamo oo la toog dhisto oo xoolo la dhigto oo lagu kala qaato iyadana way bannaanta laanna iyadana wasiila min wasaa'il iljihaadi waay jihaadkiiba u khidmaynaysa iyadana xaafirkuna kaba darano waa faraskii waalcaadiyaati dabxan falmuuriyaati qadxan wa allah baa ku dhaartay tabaaraka wa fardaha ordaya oo muxuu ahaayey sawaxmaya ayagoo ciyahaya markay muxuu ahaaye ay ay farduhu ordayaan sawaxan bay bixiyaan oo yani codba sawt baa ka soo baxa markuu neef tuurayo oo ah, subaxnimada weeraraya cadowga dhexgalayo weeraraya oo orodkay ordahayaan waxay qoobka ku dhufanahayaan dabka ka kicinahayaan qadcigu saas way yani farasku markuu ordayo dhagax markuu ku dhufto qori ku dhufto xoogga uu ordayo waxaa ka kacaya isku dhaca qoobkiisii ay dhagaxu isku dhaceen waxaa ka kacaya dabbaa ka kacaya falmuriyaati qadxan taasaa laga wadaa marka waxaasoo dhan maxaa laga wadaa qalabkii lagu dagaalamaya jihaadka sharciga lagu galayay buu alla ammaanaya oo ku dhaaranaya qiimo weyn buu ku fadhiyaa wey marka marka farasku waa muxuu ahaayey dagaalka qeybtiisii ugu muhiimsaneedo waa kaan soo marnay xataa shareecadu inay ninkii keligii dagaalamayena hal saami siisay faraskii oo keligii ana laba saami baa la siiyey somayna soo maray muhim ahmiyadiisa kutus marka waxa way isaguna waa wasiila min wasaa'il jihaad oo waa tiknikadii lagu dagaalamayo waa intooda waxaan ahayn waxba laguma kala qaadan karayo sidaa daahirka xadiiska uu kutusayana culimo badan baa martay tartamada kaleo dhan wixii lagu kala qaataayo marka waa xaaraan hadday ciyaarun iska tahay iyadoo warkeeda iska baddaha ama dublad la ciyaaro ama shax la ciyaaro ama muxuu ahaaye turub la ciyaaro ama banooni la ciyaaro oo wax lagu kala qaato waa xaaraam qaciga ah waay layskuma diidanaa khilaaf kuma jiro ayb waxay isku khilaafsan yihiin oo weliba khilaaf ka jira culuumta sharciga ah dadka ma la tartansiin karaa oo tartanka wax ma lagu siin karaa xadiis qur-aan cilmi in badanoo culimada ka mid waa diidan yihin oo waxay leeyihiin xadiidka daahirkiisa waxaa ka muuqda laa sabaqa ilaa fii qufin aw naslin aw xaafir culumta tartankeedu saddexdaa midna maaha daahirka xadiisku waa diidan yahay bay leeyihi alimaam abu xaniifa iyo keyrkiiba waxay marayaan ibnulqayimniya way rajaxayaane wixii culuum sharci ah jihaadkoo kale la mid tahayo tartankeedu waa bannaan yahay bay marayaan sida qur-aanka iyo cilmiga iyo wixii la mid a ah, halkaasay marayaan iyada lafteedii waa masale khilaafiya haddii cilmiga tartankiisii in wax lagu kala qaato wax lagu qaato ay khilaafiyo noqoto ma ciyaar meelaha la boodboodahayo oo laga tandhe feerdheh muxuu ahaayey banooni dheh in wax lagu kala qaataa taasi meel iska dhigeeda xaaraan waayo wixii saad kugu soo gala waa xaaraan ayib wa canhu radia allahu canhu ah, marka waa la kala qaadiyo dhowr siyood baa loo kala qaadaya abaalgudka abaalgudka cidda bixinaysa haddii ay labada ruuxee tartamaysa ama laba jihadeed tartamaysa cid ka baxsanayso ama dowlad baa bixinaysa abaalgudka ama ma ahee ruux taajira bixinaya ama jimciyad baa bixinaysa labada tartamaysa cid aan ahayn baa bixinaysa hadday sidaasoo kale tahay bil ijmaac waa laysla yahay inay tartanku banaaya waxaa lagu kala qaadan karay ayib labadooda midnama bixinayo haddii kale khilaaf baa masalada gelaya waxaa kaloo iyadana cinda aljumhuur bannaan haddii labadooda midkood uu abaalgud ka bixinayo midka kalena uusan waxba bixinayn oo tartanka uu qayb ka yahay midkood baa wuxuu yidhi aan tartanno haddaad iga adkaatood iga rayso intaasaad igu leedahay hadduu ka kalena yidhaahdaa anna intaasaan bixinaya ishkaaliye soo socota way xadiidka soo socdaa ka hadli doona laakiin midkood hal dhinacuun hadduu abaalgudku ka socdo dhanka kalena uu tartanka uun ku jiro wax doonya yahay waxbase uusan bixinaynin taana cinda aljumhuur waa bannaan tahay suura saddexaad baa soo hadho xadiid kale ka hadlay marka soo soco ayib wacanhu radi allahu canhu can nabiy sal lay slam nabiga waxaa laga warin qaala nabigu inuu yidhi man adkhala ruuxii geliya farasan faras ruuxii geliya bayna farasayni laba faras dhexdooda geliya laba farasoo tartamaya oo orotamaya faras kale ninkii dhex geliya waalxaal huwa isagaasi faraska kale dhex gelinayana laa ya'manu uusan aamin ka ahayn ay yusbaqa in laga badiyo in laga reeyo oo laga badiyana uusan aaminka ahaynoo wuu ishubaa inuu badinayo wy man falaa ba'sa bihi wax dhiba ma leh ayb fain amina hadduu aamin noqdo oo uu aamin ka yahay in laga badinayo fa huwa kaasi qimaarun waa khamaar markaas saas maana yani laba faras baa tartamaya labada faras markay tartamayaan mid kalaad dhex geliso tartankii gelisay ayb haddaadan aamin ka ahayn in lagaa badiyo ood adiguna badin karto kuwana kaa badin karaan meel kuma taalla inaad adigu badinayso waa lagaa badin karaa waadna badin kartaa dhib male markaas haddiise laakiin mar walbaba inaad badinayso aad aamin ku tahay oo aad hubto inaad badinayso oo kuwa kale waad garanaysaa waa la garanayaa inaad ka badin doonto waad hubtaa markaas khamaar bay noqonaysa rawahu axmed baa wariye abu daawuud wa isnaadu sanadkiisuna daciifun waay sanadkiisu waa daciif liannahu min riwaayati sufyaan ibni xusein can zuhri sufyaan ibni xusein baa ka warinaya xadiidkan zuhri riwaayada sufyaan ibni xusein can zuhrina waa mutakalam fiiha culimada xadiidka nuqaadu sufyaan ibni xusein dabaqada afraad mise shanaad oo ardada zuhri bay ku tiriyaan dacfi baana ku jira xadiidka uu ka wariyey sanadka dacfi baa ku jira cilladaan waa cillada uu daciif yahay ayib sidoo kaleeto isagoo dacfi ku jira sanadkiisa haddana waxaa khilaafay asxaabu zuhri oo sufyaan ka xoog badan baa khilaafay oo xadiidka waxay ka dhigeen min xadiid zuhri can rijaalin min ahli lcilmi oon la garanaynin cid ay yihiin abu daawuud marka wuxuu ihi wahada asaxu cindana can rijaalin min ahli lcilmi in sanadka la yidhaahdo baa saxiixnimo badan buui agsanada wakadalika ruwaadda kaletee zuhri xadiidka ka warinaya mawquuf bay ka dhigeen sufyaanna wuxuu ka dhigay marfuuc oo nebiga gaadhsiisan sidaas daraaddeed khaladaadkaasoo dhan sufyaan ibnu xusein baa loo tiirinaya dacfiga xadiidkuna waa isaga xadiidku marka ma sugna waa xadiid daciifa wey saas daraaddeed baa waxaa rajaxay dacfigiisa abu xaatim araazi abu cubayd alqasim ibnu salaam ibn cabdilbar sheikhulislaam ibnu taymiya ibn lqayim sheekh albani kama fii daciifi abi daawuud marka xadiiskama sugna xadiidkani ma sugna yuusan sugnaanin waxaa deliishaday jumhuurta culimada badankood baa deliishadayo waxay u deliishadeen laba masalo tartanka marka fardaha la tartansiinayo waxaa la yidhi haddii ay jiha labadoodaba ka baxsan ay wixii bixinayso dhib male qawlan waaxidan dhib male haddii labadooda mid ka mida uu jeebkiisa ka bixinaya ka kalena uusan waxba bixinayninna iyaduna dhib male cinda aljumhuur hadday labadooduba isla bixinahayaan shan boqoloo dollar keen anna shan boqol baan keeni halkaasaan dhigaynaa keenii badiyaa iskale labadoodiibaa wada bixiyey waxay jumhuurtu qabaan waa khamaar haddaan la helin faras saddexaad oo muxallil la yidhaahdo shaygan xalaaleeya oo tartanka wax ka gala oo isagu waxba aan bixinin faras saddexaad waa in la helo oo muxallil ah muxallil baa la yidhahda macnaha waxa weeyaan tartanka waa inuu ku jiro haddiiba dadka tartamayaay ay waxa lagu tartamaye la qaadanaya xaggooda ay ka timid waa inay ku dhex jirto cidaan waxba bixinin oo iyadu tartankaa ku jirto inay rayn kartana ay suroobi karto waxa loo tartamayana qaadan karta jihadaa saddexaad baa marka muxallil la yidhaahdaa sooma muxallil baa la yidhahdaa haddii muxallilkaa la waayey leeyihiin jumhuurtu khamaar bay markaa noqonaysa xadiiska la daliishanaya ila khamaarka waxaa la yidhahdaa sidiisaba khamaarka waxaa la yidhaahdaa shay aada waayi karto an yakuuna kullu minhumaa haaniman aw haariman baa la yidhahda shay loo loo tartamayo oo labadooda mid walba ay suuroobi karto inuu qado iyo inuu waxelaba ay suuroobi karto bakhtiyaa nasiib waay sooma waa nooc bakhtiyaa nasiib ina khamaar baa ku jira waa nasiibsi waay laakiin hadduu meesha soo galo mid kaloo saddexaadoo muxallil ah oo isaga aan waxba bixinin isagaasaa suuradii khamaarka ka saaraya tartanka saasay jumhuurtu qabaan xadiidkanayna wax ku dhiseen xadiidkan bayna wax ku dhiseen ayib laakiin ibnulqayim iyo sheekhiisii ibnu taymiya iyo keyrkood waxay leeyihiin xadiidku maadaama uu daciif yahay xugum lagu dhisi maayo wabitaali xataa hadday labada tartama tartamayaaye ayagu dhexdooda wax bixiyaan oy isku daraan tartankiina ay galaan midkoodii reeyana uu qaato xataa fii hadihi suura khamaar ma ah bay leeyihi waa tartan bannaano cumuumka xadiidka nebigu wuxu uhi laa sabaqa ilaa ma xadidin marka amaa xadiidkan xadidaya waa daciif bay mareen waa daciif bay mareen marka suuradaasi suwarka bannaan bay ku dareen jumhuurtuna way khilaafsan yihin waxay leeyiin suuradaasi waa khabaar labadoodu inay wax wadbixiyaan labadooduna u tartamaan wax saddexeeyo muxalila uusan jirin jumhuurtu waxay qabaan waa khabaar mana bannaanan xadiis kalayna ku dhiseen sheikhulislaam ibnu taymiya ibnuqayim iyo waxay leeyihiin way banaantahay maadaama xadiisku daciif yahay sidaasaana sawaab sidaasaas maadaama xadiisku daciif noqday haddee waxba lagu dhisi maayo masalada laga qaatayna waa daciif sidaas maana ayib وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال شاوحا مركا لقولا محوحة مسابقة مركا لنا هاي مبنانا صدح لا وحا لها إن وح لقو قاتو waa markii musaabaqada iyo tartanka wax lagu kala qaadanayo amaa tartan aan waxba lagu kala qaadanaynin oon xoolo iyo abaalgud lagu kala qaadanaynin oon waxba la dhiganin la kala qaato wuu iska banaan yahay wuhe wuu iska bannaan yahay haddii markaasi aan shareecada nidaamkeedii iyo axkaamteedii uusan wax ka mida khilaafin masalan waa la orodtamayaa muxuu ahaayey waa la lagatamayaa maalan dabaal baa lagu tartamayaa noocyo kalea loo tartamayaa banooni laftiisa oo muxuu ahaayey aan munkaraad yo lahayn oo dadka cawradoodii u asturan tahay baa lagu tar waxba lama kala qaadanayo mushkilo male markaas waa nooc jimicsi waa nooc jimicsi waa jimicsi waana nooc jidka lagu dhisayo waay shardi shardigu waxa ah inuu muxaramaad sharciya meesha uu ka baxo oo aan meesha macnaha shareecada aan khalad laga gelin waay marka laga doodayo waa marka wax lagu kala qaadanayo haddiiba ay noqoto abaalgud baa laysa siinayaa waa inuu noqdo tartanka waxa lagu tartamaya saddexda xadiisku sheegay wixii ka siyaasan maya masalada culuumta shareecadana waan soo sheegnay inuu khilaaf ka jiro ilmaha wax laga ururiyaa tartan baa ilmaha loo qaban baa laleeyahay waalidiinta ilmihii baa la dirayaa ilmo kasta waxaa laleeyahay kun shilinkeen ama shan keen tartan baa la gelaya kulli caruurtii lacag bay wada keenayaan lacagtay keeneen bay tartan u gelayaan dhammaantoodna tartanka waa ku jiraan ya suuradaasi waa suurada ay jumhuurtu diideen ilaa muxallil in la helo mooye oo muxallilku muxuu noqon karaa ilma aan waxba bixinin oo iyagu tartanka wax ka gala waa in la helo saas man hadday kulli wax wada bixiyeen waxay bixiyeenna u wada tartamahayaan suurada waa suurada ay jumhuurtu diiday wa sooma oo haddii la yidhaahdo tartanka culumtu waa bannaan yahay ra'yiga abu xaniifa iyo keyrkii lagu dhiso macna suuradaasi marka jumhuurtu ma ogola laakiin cinda sheikh lislaam ibnu taymiya iyo ibnu lqayim iyo oo xadiiska aynu nidhi ku waxay yidhahdeen way ka tageen ayaga agtooda waa bannaanta macna ayib وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال وحر سمعت وحن مغلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رسول الله بن مغلي والحال هو إساق على المنبر منبر كفركيس أساريه أو يقرأ أخرنيه wa acidduu diyaariya lahum gaalada waxaad u diyaarsataan iyo cadowgiinna ma statactum waxaad kari kartaan oo min quwatin xoog ah wa min ribaaqi alkhayli iyo fardo xihasho ah. ah fardo xidhasho ah yani ribaadka waxa la yidhahdaa fardaha oo lagu xanimo ama lagu xidho golaha dagaalka saas macana yani u diyaarsada cadowgiinna wixii awood ah waxaad heli kartaan diyaarsada fardaha iyo xidhidooda iyo diyaarinteeda iyo ayadana u diyaarsada waa tichnikadii ilene aayadda isagoo nabigu akrinayaan maqlay buri sal lay waslam mimbarka korkiisana ku akrinaya alaaya akmil ilaaya markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay wasalam alaa hooy ina alquwata xoogu quwada aayaddu ay leedahay diyaarsada ina alquwata quwada iyo awooddiiyo xoogga aayaddu sheegayso alramyu waa ganidda alaa hooy ina alquwata xoogga iyo awooddu alramyu waa ganidda alaa hooy ina alquwata alramyu waa ganidda buu nabig sal lay slam oo waxaa wariya muslim muslim baa wariyey bimacnaa waxa weeye wuxuu nabigu fasiray aayadda qur-aanka ah waaciduu lahum ma statactum min quwatin wa min ribaat alkhayl min ribaat alkhayl waa fardihii diyaarintooda min quwatin maxaa laga wadaa nabigu wuxu uhi sal lay slam min quwatin waxaa laga wadaa waa ganidda barta ah, ganidda iyo qaabka wax loo tuuro hubka loo isticmaalo noocyadiisa kala gedisan yani waxa weye warankiisa iyo seeftiisa iyo leebkiisa iyo eebadiisa wixii lagu dagaalami jiray ramyigaasi hadda waxaa bedelay hubka qaybihiisa kala gedisan saas wey macanaa sawaariikhda iyo madaafiicda iyo muxuuha hubka yaryar iyo ka dhexdhexe iyo ramyiga barashadiisa xooggii ah taas wey macnaa xadiis kutuusaya ayib bal xadiis baa nabiga ka sugan sal lla alay waslam uu leeyahay ruuxii ilaahay tabaaraka watacaala uu ganidda baro shiishka iyo qaabka wax loo galo hubka loo isticmaalo cidduu alla baray oo intuu tababarto haddana ka taga oo halmaamaayo waa nicmo uu ku kufriyey buu nabigu sal alay slam nicmo alla siiyey oo uu ku kufriyey waayo macnaheedu waxa weeye muslimka waxaa la doonayaa mar jihaadkiibaa taagan uu ku jira qitaalkii sharciga markii uu tabar u waayena isticdaadkiisa iyo diyaar garowgiisa waa inuu galo labadaa waa inuu mid ku jiro saas daradeed baa shekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah fi majmuuci lfataawa wuxuu leeyahay oo leeyahay kullu maa saqata lilcajzi yajidu alisticdaadu lahu buu le manaa oo kama qaata shay kasta oo shareecada ka mid a ah, oo awood la-aan ruuxa uga dhacay waxaa laga rabaa inuu isu diyaariyo sooma waad keri weyday shayga wujuubkiisii waa kaa dhacaya laakiin wujuubkiisii baa kaa dhacaya iska seexa ma ah barkinta dheeraysa ma ah wujuubkiisii hadduu kaa dhacay waa inaad isu diyaariso oo diyaargarowdo inta uu kaa dhacsan yahay waa inaad isu diyaariso ama isticdaadkii ama ku jirid labada mid waay macna saasuu leey shekhu islam ibnu taymiya caleyh raxmat marka sidaas weeyaan marka wuxuu xadiiska nebigu sal ly slam ku boorinaya ganidda niman muxuu ahaay eh, saxaabadiisa ka mid a ah, oo muxuu ahay toog dhisanaya ayuu maalin soo maray markaasuu yidhi gana oo toog dhista aniguna kooxdaana la jiraa buui aniguna kooxdaana la jiraa markaasu waxay rasuul ilaahay ow haddaad naga jirsatay ood qolada kale la jirsatay see baanu tartanba u gelaynaa qolada kale baad nagala jirtaa markaasuu nabigu wuxu sal ly aslam gana ah, tartanka iyo muxuu ahaay toogta dhisashadeeda iyo shiishka iyo qarta buu nabigu salawatu rabbi wasalam aleyh saas man marka taasi kutusaya xadiid oo mxuha waa nooca jihaadkii ka mid way iyo qitaalkii sharciga kitaabu lacimati ah, marka tababarkao dhan baa soo gelaya macnaha kitaabu alacimati cuntooyinkiibuu kitaabu yahay alacima waa jamcu acaam acaamkana waxyaalaha la cuna ayaa laga wadaa wuxuu meeshan hadda kaga hadlayaa waxyaalaha xayawaanaadka xayawaanaadka hilibkooda la cuni karo iyo kuwa aan hilibkooda la cuni karin ayuu meesha ka gudagelaya kuwa la qalan kara iyo kuwa la qalan karin macna can abi hurayrata radi allahu canhu can nabi sal lay slm nabiga wuxuu ka weri qaala nabigu inuu yidhi kullu dii naabin mid kastoo mici u saaxiiba oo min asibaaci duurjoogta ka mid ah ama yani waxa wey waraabaha ka mid ah faakluhu cunadiisu xaraamun waa xaraam buu nabigu sal lay slam rawahu muslim baa wariyey rajahu waxaa soo saaray wakrajahu muslim wuu soo saaray wey akhraja wuu soo saaray hu muslim min xadiidi ibni cabaasin xaaliwi radia allahu canhuma bilafdi buu ku soo saaray lafdiga nahaa wuu reebay wa zaada wuxuuna siyaadiyey nahaa yani nahaa can kulli dii naabin min asibaac saasuu lafdigaasi ku wariyey nebigu wuxuu reebay mid kastoo mici u saaxiiba oo duurjoogta ka mida ah, ama dugaagga ka mid a ah ayuu reebay saasuu ku wariyey wa zaada wuxuu ziyaadiyey xadiidu ibnu cabaas markuu yahay wuxuu ziyaadiyey wa kulli dii miklabin mid kastoo cidi u saaxiib ah oo min altayri shimbiraha ka mid ah. siyaadadaasuu ku daray xadiidka isagoo iswata waxa weye lafdiga cabdullahi bni cabaas ee muslim uu soo saaray nahaa can kulli dii niyaabin min asibac wa can kulli dii mikhlabin min aayr marka bedelkuu soo celin lahaa nahaa can kulli dii naabin min asibaac nahaa basuu ku yidhi nahaa kadibna dhaashdhaash waaye nahaabaa dhaashta ka dambaysa macnaha waxa weeyaan can kulli dii naabin min asibac baa ka go-an siyaadadii buu marka kuu sheegayo wazaada qasadkiisuna waa inuu ziyaadadan uu kuu sheego leanna tan uu booyey xadiidka horay ku jirtaa kullu dii naabin min asibac soo ma xadiis abi hurayra kan dambe marka isaguna jumladaana waa sheegay wuxuuse siyaadiyoo ku daray wa kulli dii mihlabin min aayr wa kulli dii mikhlabin min aayr mid kastoo cidi u saaxiibo shimbiraha ka mid ah. nabigu sal lay slam waa reebay cunidiisa xadiidka hore wuxuu inoo faa-iideeyey xayawaanaadka ee ku nool dugaagga ah ee duurka ku nool sibaaca waxaa la yidhahdaa waa dugaagga duurka ku nool baa la yidhahda hadduu mici leeyahay micidaa uu leeyahayna uu wax ku dilo shardi waayo inuu micidaa wax ku ugaarsado oo wax ku dilo oo wax ku weeraro hilibkiisu marka waa xaaraan ayib hilibkiisu waa xaraan lama cuni karo marka waa qaacido caama mici inuu leeyahay laakiin micidiisa uusan waxba ku cunin lagama wado laakiin mici uu wax ku dilaa laga wadaa ayib kaa inaan la cuni karaynina jumhuurtaa qaba oo hilibkiisu xaaraan yahay abu xaniifa shaafici axmed ibn xambal daawuud ibnu caliyin aahiri ayaa waxay ku tageen inuu xaaraam yahay maadaama uu micida wax ku ugaadhsado oo wax ku laayo maalik baa khilaafsan oo riwaayana waa karaahiyuu leeyahay xaaraan maaha riwaayana wuxuu leeyahay maya maa muxuu ahaaye waa banaay ayb xadiiska hore kaasuu faaidey marka marka waxaa soo gelaya muxuu ahaaye gaalka la yidhaahdo libaaxa waxaa soo gelaya shabeelka waxaa soo gelaya kuwan ka yaryar ee muxuu ahaaye dacwada iyo ama dawacada iyo waraabaha may uu soo socda isagu waraabaha xadiis goonigu ku imaan doona dhurwaaga isagu xadiis goonigu ku imaan doona ayib waxyaalahaasoo dhan baa soo gelaya tugaagaa banaanka ee wax ugaadhsadayeyda bay soo gelaysaa wahaa kan xadiiskan dambe wuxuu inoo faa isagu shimbiraha duula ayagana kuwa dii mihlabka ah mihlabka waxaa la yidhahdaa kuwa ciddida xoogga badan leh ee qalafsan ee haddana ciddidoodu afka leedahay ee iyaguna ciddida wax ku dila kuwaasaa iyagana la yidhahda wixii duulo oo dhan ee dayr baa la dhahay sida baalka la yidhahdo muxuu gorgorka iyo baalka la yidhahdo muxuu ahaayey shimbiraha layn jiray galayrka kuwaasoo dhan baa soo galay iyagana gorgorka iyo galayrka iyo eh, muxuu ahaayey madadkan aad muxuu ahay dadka qaarkood ay dhahaan baashiha ya haa ah, hilibka qaata dafada ha ah, dafada iyo waxaasoo dhan baa soo gelay shimbir kasta oo ciddiyihiisa wax ku dila oo ciddiyihiisuna xoog badan yihiin ayaa kulli dii mikla min atayr soo galay isagana hilibkiisu waa xaaraam sidaana waxaa maray oo ku tegey abu xaniifa shaafici axmed ibnu xambal daawuudin aahiri iyo keyrkiiba sidaas way manaa oo iyaguna sidaas way marayaan maalik isaguna waa karaahaystay baa laleeyahay culimada diidanele waa la cuni karaa aayaddii qur-aankay deliishanayaan qul laa ajidu fiima uuxiya ilaya muxaraman calaa طaacimin yطcamuhu ila an yakuna maytatan aw daman masfuuxan aw laxma khinziirin fainahu rijsun aw fisqan uhilla ligayr illah afartaa shay waxaan ahayn anigu heli maayo inuu xaaraam yahay ciddii cunaysa inuu xaaraam ka yahay aayaddu saasay tirta afartaa waxaan ahaynba xaaraan maaha bay soo istaageen war qur-aanku afartuu sheegay sax dhiigga shubmaya iyo baktiga iyo dhiigga shubmaya ee dareeraya iyo toofaarka iyo wixii markii la gowracahayey magaca ilahay magacaan ahayn lagu kor sheegay oo lagu xusay afartaa unbaa xaraama bay soo istaageen laakiin duurjoogtani iyo dugaagani qur-aanku ma sheegin inuu xaaraam yahay shimbirahan duulahayee ciddidalana ma sheegin hadde qur-aankii hadduusan sheegin xadiiskiibaa sheegay baa layi xadiistanna way sugan tahay soo ma wixii xadiis ku sugan iyo wixii qur-aan ku sugani waa isku mid kulli waa waxyi alaa inii uutiitu lqur'aana wa milahu macahu qur-aankana waa laysiiyey mid lamidana waa laysiiyey bu nabir sal lay slam marka xaaraamnimadooda jumhuurtaa qaba wacan jaabirin radi allahu canhu waxaynu ka fahnay sibaaca duurjoogta ah wixii aan markaa mici uu wax ku dilo lahayn waa la cuni karaa wa mafhuumka xadiidka saasuu faa'iideynaya waxaa kaleeto laga fahmayaa shimbiraha duula wixii aan ciddi uu wax ku dilo lahayn isagana waa la cuni karaa wa mafhuumka xadiidkaa laga qaadanaya an jaabirin radi allahu canhu qaala wuxu uhi nahaa wuu reebay rasuululahi sal lay slam rasuulku wuxuu reebay yowma khaybara maalintii khaybar can luxuumi alxumuri dameeraha hilibkoodii alahliyati ee dadla joogta ahayd dameeraha dadka la nool alinsiyana waa laidhaha ee dadku dhaqdaan hilibkooda ayuu nabigu reebay sal lay slam wa adina wuxuu idmay oo ogolaaday fii luxuumi alkhayli fardaha hilibkoodu ogolaaday muttafaqun calayhi buhari muslim baa soo saaray wa fii lafdi lafdi kale waxaa ku sugan oo lilbukhaariyi u sugnaaday waraasa badelka waadina waraasa wuxuu idmay wey wuxuu rugseeyey wuxuu fududeeyey wuxuu sahlay inta waa la dhaca marka waadina iyo waraasa waa isku macno wuu idmay hilibka fardaha hilibka dameerahana waa reebay nabigu sal alay wasalam hilibka dameeruhu inuu xaaraam yahay oo aan la cuni karaynin waxaa ku tegay jamaahiiru salafi waalkhalaf culimada ama ha horeeyeen ama ha dambeeyeen badankood halkaasay mareen khilaaf shaadaa ah ku jira oo tabar daran waxaana sugan nebigu sal ly slam markuu khaybar qabsaday ayaa saxaabadu way gaajaysnaayeen markiiba waxaa la bilaabay magaaladii markii la qabtayba mise intaan la qabanin waxay bilaabeen inay intay far fardameerahoodii gowracdaan oo qashaan inay markiiba dheryihii ay dabka saaraan oo hilbihii ku ridaan saa nebigii wuxuuba ka war helo loo soo sheegay sal lay wasalam isagoo dheryihii karkarahayaanoo inay bislaadaanba ku dhow yihiin oo hilibkiiba la diyaarsanaya dameeraha markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam hariiquuha wa agsiruuha buu nebi sl lay slam waxa weelasha ku jiranaya dheryahana raadiya weelashana jajabiya buu nebi sl lay slam markaasaa nin baa wuxuu uhi yaa rasuul allah awa nuhriiquha wa naqsiluha mise intaanu uun wixii ka daadinna weelasha baanu weelasha dhaqanaa yani waxa weyaan intii weelasha aan jejabin lahayd weelasha noo daawey intaan dhaqanno keliyata aan nadiifsanno laakiin weelashii waa u baahanna markaasaa nebigu wuxu uri sal alay wasalam awadaaka ama sidaa yeela ama sidaas yeelo weelasha uun ka dhaqa saas manaa markii hore amarka wuxuu u bixiyey xataa weelasha jejabiya qori iyo qiqiba oo laysla tuuraa soo ah, mubaalaqa waa waa lagu xeel dheeraanhayaa waxay la mid tahay oo kaleeta khamrada markii la xarimayey xataa weelasheedii baa la xarimay sooma weelashii loo isticmaali jiray lagu lagu diyaarin jiray markii dambena ee khamrada laga go-ayna weelashi baa dib laysugu fasaxay marka waa xikmad shareecadu isticmaasho xaaraanta iyo wixii ka agdhowba marka la jirid goynayo waa laysla tuuraa markay saxaabada codsadeenoo weelasha ay dhaheen waaya weelashiina iska haysaane lakin iska dhaq ayb riwaayadka qaarkood waxay kusoo arooreen inuu nabigu yihi sal lla alay wasalam waa rijsi risigu waa nijaas ama waa wasak waa wax hilibkoodu waa wax oo muxuu ahay nijaasa ayib xadiidkaas inay sidaas masaladu tahayna saa sheegnay culimada badankood baa qaba khilaaf shaadaa ku jira oo daliishanaya aayaddii qur-aankeed hadda aan sheegnay qul laa ajidu fiima uuxiya ilaya laakiin waxaa la yidhi xadiiska nabigaa sugan sal alay wasalam aayadda cumuumkeedana waxaa khasisay xadiidkan oo lagu camalfalaya wey macna ayib masala waa taa dameeraha hilibkoodu lama cuno ayib inay nijaaso yihiin baana loo badan yahay hilibkooda waxaa kaloo xadiisku ina tusayaa fardaha hilibkooda in la cuni karo waxaa yidhi nebigu waa idmay sal ly aslam waxaan u tegi doonaa xadiiu asmaa xadiiu asmaa oo madiine inay ku cuneen waktigii nebiga sal lay aslam baan u tegi doonaa in hilibka fardaha la cuni karana waxaa qaba alimaamu shaafici iyo abu xaniife labadiisii saaxiib abu yuusuf iyo maxamed bin xasan shaybani axmed ibn xambal iyo isxaaq iyo jumhuur salaf salafka culimada badankood fardaha hilibkooda waa la cunug qabaabay qabaan xadiidka aswaa binti abubakar baa xoojinaya inoo soo socda oo magaalada madiina waktigii nabiga lagu cunay sal lay aslam mana inkirin rasuulku sal lay aslam ayb abu xaniifa iyo maalig baa iyagu waxay yidhahdeen way karaahaysteen faraska hilibkiisa in la cuno maaligna waxaaba laga wariyaa inuu marka qaarkood taxriimin jiray oo xaaraam dhihi jiray waxayna deliishadaan aayadda qur-aanka wlkhayla wlbigaana waalxamiira litarkabuuha waziina fardaha iyo baqlaha iyo dameeraha alla tabaaraka watacaala baa idiin abuuray maxaa loo abuuray litarkabuuha inaad fuushaan ood gaadiid ka dhigataan waziinatan iyo qurux darteed waxay yidhaahdeen cunid hadday meesha ku jirto ilaahay gallad uu addoommadiisa ku galladaystay buu sheegahaye cunidda waa la sheegi lahaa bay dhaheen maadaama cuniddii aan la sheegin iyadaa ka muhimsan ka muhiimsane cuniddii haddaan la sheegin bimacnaa ma banaano waya bay dhaheen meeshaasay kala baxeen marna waxay yidhaahdeen fardaha waxaa lagu cadfay bay dhaheen dameeraha iyo baqalaha oo aan la cuni karin faraskiina waa la daba dhigay bay dhaheen dilaalatu liqtiraan baa la yidhahda waa daciif qaabkaa in wax loo deliishado waa daciif sidoo kaleeto alla wuxuu sheegay in ay gaadiid yihiin quruxna idin yihiin cuniddiina ma sheegin iyadana waa daciif laanna nebigaa sheegay in la cuni karo sooma qur-aankuna wuxuu sheegay inaad gaadiidna ka dhigan kartaan quruxna ay diin iyo xarabu xadiiska nebiguna wuxuu ku daray waad cuni kartaan marka iskama hor imaanayaan ma ilan aayaddu ma dhihin lama cuni kareen marka in la cuni karayo waa sida raajix waxaa kaloo deliishadeen xadiis daciif oo abu daawuud iyo ibnu ay soo saareen min xadiidi khaalid bni waliidin radi allahu canhu wuxuu leeyahay nebigu wuxuu reebay hilibka fardaha iyo baqalaha iyo dameeraha wuu reebay xadiiskaasi waa daciif abu daauud iyo waxaa soo saaray ibnu maaja almuhim warka murtidiisa fardaha hilibkooda in la cunaayo waa nas shabaahirtuna way fataayo culimada badankood imaam shaafici ugu horeeya wacan ibni abi awfa radi allahu canhu qaala wuxuu yihi azawnaa waan duulay maca rasuulilahi sal alay slam rasuulka la jirankiisaan duullay sabca hazawaatin toddoba duulaan na'kulu xaal cunayno aljaraada ayaxa anagoo cunayno buhaari wuxuu ku daray macahu nabiga la jirankiisa muttafaqun caleyh buhari muslim waa soo saaray xadiidkan wuxuu kutusi in uu ayaxa la cuni karo kiisa yaryar iyo kiisa waaweyn ayib waana ijmac sida imaam nawowi uu leeyahay laislama diidana ayaxa cunidiisu inay banaanta ayib waxaa la mid a ah ayaxa yani cayayaanaadkan duulduuloo kale baalaleyda iyo waxyaalahan duulduuloo dhan haddaa intaad urursato suugo ka dhigato soomaali baati waxaad ku quslaysaan almowti hilib iyo mallay intaad ka dhirigteen baanbaalaleeyihi ayaxba wax baahya idiinma qabanin ma laakiin ummadahan baahidu haysaen hilibka haysanin soo arka xataa iska dhaa wax kale jiirkay cunaan jiirka saas man maaanta waa dhawey magaalada mxuu ahay afrikadana ahay jidadka markaad baabuurka wadato jidka marayso jidadkayba la taagan yihiin jiirkiiy soo qabteen oo qaarla bisil yahay qaarna weli noolya marka waaba laga iibsanayaaba sidaad qudaarta jidadka uga sii gadataan bay iyagubaaljiirka <laughs> ugu gadan masaska iyo waxa socda iyo waxa siqa iyo cayaanaadkii wax laga tegi male miyaad artay adiga baabuur dhan oo looriye ah oo gobollada u kala gooshaysa oo baalaley keliya wadda adu weyga maarta baalaley keliya saaranba marka kulli daalika baab ayax bay soo gelayaano waa la cuni karaa wax dhibana male adigu hadda dareegsantahay shooryaku hawl ku taalow ayib xataa wax kale iska dhaafe teeda nool iskaba dhaafe waa kaan soo marnay hadduu baktiyo xataa oy dhintaan waa la cuni karaa xadiidkii cabdillahi bni cumar baynu soo marnay uxillat lana maytataani wa damaani alsamaku waljaraadu walkabad walkabidu waltixaal ah, nabigu wuxu sal lay slam waxaa naloo baneeyey laba bakti iyo laba dhiig labada baktiya naloo baneeye waxa weeyaan waa ayaxa iyo malayga baktigooda waa naloo baneeyey labada dhiig ee naloo baneeyena waxa waa beeryarta iyo beerka beeryartana waan tuurnaa sooma inaan hilib ka dhirigsannaha bay kutus beeryarta iyo beerka ila beeryarta iyo beerku waa waa dhiig fadhiyo waaye gaaladu hadda waxay same waxaa ku garan dhiig fadhiyo tahay gaaladu waxay sameeyaan dhiigga xoolaha marka inta la goraaco ama meel laga dureeriyo dhiigu ka socdo dhiigga waa weel baa loo dhigaa markaasaa barafka la geliyaa waxaa la geliyaa meesha mxua friiska markiiba wuxuu isu rogayaa beer buu isu rogayaa sida beerkaa u gogoosani waa dhiiggii macnaha socday waay marka beerku waa dhiig fadhiya laakiin neefku gudihiisu ku fadhiista ilahay baa saa u abuuray meesha inuu fadhiyo wakadalika beeryarkuna waa la mid kala la diidan yahay waa dhiigga isagoo shubmaya neefka ka soo baxaya kaas isaga waa xaaraam oo ka ayaddu sheegtay ayib in la fadhiisiiyo beer laga dhigto oo lagogoolsana shaqo gaala un iska leh ma banaana xaaraan ayib marka xataa baktiga ayaxa isagoo daatay oo baktiyey oo dhintay haddaad hesho uruurso oo cun wa can anasin radi allahu canhu fii qisati alarnabi qisati alarnab bakaylaha qisadiisii markuu ka warramaya qaala wuxuu yidhi anas fadabaxaha wuu gowracay abu alxa gowracay fadabaxa wuu gowracay abu alxa haa muxuu ahay arnabkiibuu gowracay bakaylihiibuu gowracay fabacata wuu diray biwarikiha sinteeda ilaa rasuulilahi buu u diray sal lay aslam faqabilahu nebigu waa aqbalay bakayle intay qasheen bay sintiisiibay nebiga u direen isagoo hiliba nebiguna waa aqbalay muttafaqun caley buxari muslim baa soo saaray lafdiga buhaari waxa wey calaanaasin wuxuu leeyahay anfajnaa arnaban wa naxnu bimardi zahraan bakayle meel fadhiyaan kicinay annagoo mardu zahraan meeshaeedaan marayna fasaxa alqawmu watacibu raggii baa marka bakaylihii eryaday waa daaleen waa la gaari waayo bakayluhu xayawaanaadka aadka u warad badan ba ku jira aniga anasaa intaan ka daba tegey baan soo qabtay buuri rag waxaa ku jiray saxaabada aad u warad badan anas iyo muxuu ahaa ninki lii jiray samtul akwac iyo niman sahlan ma ahayn waa soo qabtay faji'tu biha ilaa abi alxa adoo wada baan abu alxa u keenay buui abu alxa marka gowracay wuu googooyey sinteeda ayuu marka nebiga u diray sal lay aslam nebiga markii loo geeyana wuu aqbalay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh bukhaari wuxuu ku daray anas baa la weydiiyey oo ma cunay wuu cunay buui haddana wuu aqbalay buui yani waa laga shakisanya nebigu ha aqbaleen laakiin ma la hubaa inuu bakayaa cunay waay aqbalkii iyo cuniddii bay kala qaadahayeen adiga alwim hadday saxaabadii cunayna uu taqriiriyey isaguna intii loo geeyey uu aqbalay ama cid kale ha siiyo ama isaguba ha cuneen intii laga rabay waa dhacday waa bannaan yahay wey maanaha ayib bakaylaha in la cuni karo oo uu bannaan yahay waa ijmaac khilaaf kuma jiro wax isku khilaafsan ma jiro culimada bakayluhu waa ugaan caadi loo soo qabsooda hilibkiisa la cuni waayo ayib magaalada madiina oon hadda kahor jaamacadda markaan dhiganayno suuq dhan bay leedahay suuqa bakaylaha la yidhahda waaba loo istiqaama meeshaad idinku suuqa xoolaha ka aadaan suuqa bakaylaha iyo reer madiina aadaan markaasaa bakayle laga soo iibsadaa aada buu hilib macayn ayib marka ishkaaliye ma leh soomaalidu maadaama saan horeyba u sheegnay xoolana ka dhereegsanaayeen muxuu ahaaye xagga badda haddii la aadana mallay ay ka dhereegsanaayeen wixii culidiisu bannaanayd dhan way isku caayeen ugaadhaa xataa dadka ugaadhsana magacyaa loo bixiyey sooma war waxa ilaahay xalaaleeyey ha cunaane maxaad magacyaha ugu bixinaysa markaase haddana liideen waa la liiday looma guuriye lagama guursado magacyaa loo yeelay kan oo maxay sameeyeen way way dabtaan baa lagu leeyahay way dabtaan oo dabitaan kuma ceebba haddii la duubto saas wey macana jaahiliye waay wa can ibni cabbaasin radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi naha wuu reebay rasuululahi sal lay wasalam rasuulku wuxuu reebay can qatli arbacin afar diridood oo min addawaabi waxyaalaha dhulka ku socda ka mid a ah. annamlati buu reebay quraanjada dilideeda waannaxlati iyo shinnida waalhudhudi iyo shimbirka hudhudka la yidhaha waasuradi iyo shimbirka isagana suradka la yidhaha intaaba dilkooda waa reebay afartaaba rawa waxaa wariye axmedu axmed abu daawuuda wasaxaxu ibni xibbaana baa saxiixiyey kadalika sheekh albani fi lirwa wuxuu yihi saxiixun calaa shart shiikhayn waa sugan yahay wuxuu reebay sal alay wasalam can qatli arbacin min addawaab afar shay oo waxyaalaha dhulka ku socda ka mid ah annamla waa quraanjada annaxla waa shinnida hudhudkuna waa shimbirkii aad garanaysaan dhoor kale qur-aanku ka warramay ayib shimbir muxuu ahaay afdhowr dhuuban leh oo madaxana dhowr yar ku leh food yar oo madaxa korkiisa saaran buu leh hudhud baa la dhahaa waa midda suuratu namli kaga warramay wuxuu ahaa sirdoonkii nabiyullaahi sulaymaan sirta u keenay buu ahaa ee uga soo warramay yeman iyo boqoraddii ka telinaysay ee sababta u ahaaba inay islaamto boqoradii yamaneed iyo dadkeediba inay islaamaan shimbirkaas khatartaabaa sabab ah shimbiraha wuxuu ka mid yahay aada loo ammaano amaa suradka isaguna waa nooc shimbiraha ka mida ah oo shimbirahan yaryarkaa ka yara weyn madax weyn sidoo kale minqaarkiisa afkiisa dheeree taaganna uu weyn yahay xasharaadka yaryarkaiyo cayayaanaadka yararka ana wuu cunaa bal shimbiraha yararkaa inuu cunaaba dhici karta marka qaarkood waana la baasaysan jira carabtu way baasaysan jire waxay leeyihiin qaarna waa cad yahay niskiina waa cabaan niska kalena waa madow ciddiyihiisuna way waawan yihiin bay leeyihin ayb shimbiraha kale markuu ugaadhsanayo ilaahay wuxuu siiyey bay dhahaan wuxuu u sawdeeyaa oo codka u bixiyaa shimbir walba codkiisuu keeni karaa jili markuu ciyo shimbirkii shimbir adigoo kalaabaa meesha joogu dhihiyo meeshiibuu u imaanaya kadibna wuu qabsanaya qooleyda sideed u iciyaa muxuu ahay qudunquutada sideed u iciyaa si walba u cii karaa shimbirihii markay soo yacaano walahi shimbir meesha waaba ku boodahayaaba waa qabsanaya shimbiraha wuu laayaa mar shimbir noocaasa ah waayo inta badanna wuxuu ku nool yahay bay leeyihiin buuraha korkooda iyo dhulka hawdkaa buu galaa shimbir noocaasoo surad la yidhaahdo dadkii baadiyaha aada ugu noolaan jiray shimbir noocaas haddaad garanaysaan ma aqanin oo tilmaan saale oo inta badan caam ku ah sawdadkaa faraha badan inuu bixin karo laakiin wadaadadeennu kutubta markay fasirahayaan suradka laba macnaba way ku fasiri jireen qaar waxay dhihi jireen shimbir la yidhahdo dhowdhowley dhowdhowley oo geedaha duleelisa aqaano dad badan way garanayaan qaar halkaasay ku fasiraan sifada ay kitaabtu bixinayso sida alxayawaanaat lkubra lidamiiri o kale ama dumayri o kale sifada uu bixinayo iyo dhowdhowleyna ismale sooma qolo kale waxay ku sheegaan baasha la yidhaahdo qudunquutada soo daqana afka dheer leh shimbiraha ka yara weyn ayadana sifaadka kolley tan soomaaliya joogta lagu yaqaano sifaatkan la sheegayo maaha marka allahu aclam caalam surad anugu ma garanayo shimbiraha waxay ka tahay qoladii abtirka ay shimbir ka gasho kuma garanayo wadaadadeenu laakiin saasay dhihi jirta ayib xadiidkaasina sidaa weeye waxaana loo deliishanayaa xadiidkan oo meesha loo keenay afartaa la sheegayba inay xaaraam yihiin cunidoodu xaggee laga qaatay inay cunidoodu xaaraam tahay hadee dilkooduba hadduu xaaraam yahay cunidduna soo gaban saxag jirto qaaciday leeyihiin culimmada badankood ay qabaan oy leeyihiin shay kastoo shareecadu diiday dilkiisa cunidiisuna waa xaaraam maxaa yeelay inta aadan hilibkiisa cunin horta soo inaad disha maaha haddii dilidii laguu diiday ma cuni karta ma cuni kartid wa marka dilkii haddii la diiday bimacnaa waxaa ka dhalaya leeyihin oo ka laazimaya hilibkiisuna inuu xaaraam yahay sidaa waxaa qaba jumhuurul culamaa baa sidaa qaba afartanba inaan qaarna waaba ijmaac bay leeyihiin sida masalan eh, baashan yidhaahdo quraanjado kale wacan ibni abi camaarin bal waxaa sugan eh, nebi ambiyada ka mid a ayaa waxaa qaniintay quraanjo quraanjaa qaniintay quraanjadii markay qaniintaybuu wuxuu yidhi tuuladii iyo magaaladii quraanjadu deganaydoo dhan hala gudo buui markaasaa alla wuxuu u waxyooday waxaa lagu yidhi ummad dhan oo ummadahayga ka oo tasbiixsanaysa miyaad u baabi'isay inay hal quraanjo ku qaniintay a hal quraanjo inay ku qaniintay marka makhluuqaadkan aad arkaysaan allay u wada tasbiixsadaan wain min shayin ilaa yusabixu bixamdihi walakin laa tafqahuuna tasbiixahu saas way maana kulli ilahay bay u tasbiixsanaya ayib wacan ibni abi camaarin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi eh, raximah llahu tacala qaala wuxu uhi qultu waxaan idhi jaabirin jaabir waxaan ku ihi radi allahu canhu addabucu waraabuhu ama dhurwaagu saydun ogaag hiya iyadu ah, dhurwaaga ama waraabuhu ma ugaadhba ma ugaadh la ugaadhsan karaa qaala wuxuu ihi jaabir nacamha qultu waxaa idhi qaalahuma waxaa yidhi rasuulullahi miyaa yidhi sal lay slam waraabuhu waa ugaadh la cuni karo ma nebi maxamed baa yidhi qaala jaabir wuxuu ihi nacamha rasuulkaa yidhi rawahu axmed baa wariye walarbacatu iyo afartii wasaxahu waxaana saxiixiye albuhaariyu rawahu axmed axmed baa wariye walarbacatu wasaxaxa waxaa saxiixiyey albuhaariyu wibn xibbaana bayhaqi xaakim nawowi sheekh albani ibn xajarna wuu xoojiyey raggaaso dhan baa saxiixinaya hadiidka bukhaari ibn xibbaan tirmidi ibn khusayma bayhaqi xaakim imaamu nawowi iyo sheekh albani ibn xajar isaguna xoojinaya xadiiku waa xadiis sugan w xadiidka muxuu inoo faaideeyey wuxuu inoo faa dhurwaaga hilibkiisa in la cuni karo waraabaha in hilibkiisu bannaanyo ugaadha uu ka mid yahay sidaana waxaa qaboo ku tegey alimaamu shaafici axmed ibnu xambal iyo keyrkood baa ku tegey waxay leeyihiin dugaagga micida lehee la xarimay waraabuhu kuma jiro waraabaha inta lasoo qabsadaa la qalan oo la cuni imaamu shaafici weliba wuxuu yidhi laa zaala annaasu ya'kuluunaha wayabiicuunaha bayna asafa waalmarwa min gayri nakiirin buu annagu dadkan soo gaarnay buu yidhi safi iyo marwo labada buuroodee dhexdooda aad qaciidaan soo ah meeshaas suuq bay ahayd meeshaa dhexdeeda iyagoo waraabaha ku kala gadanhayaan soo gaanay buuri dadku ah, cid diidaysoo inkiraysana ayna jirin imaam shaafici baa odhanaya ayib wuxuuna ku leeyahy kitaabkiisa umka kitaabun um buu ku leeyahy midda kale wuxuu leeyahay waliana alcaraba tastatiibuhu wa tamdaxuhu carabtu cuntada ay jeceshahay buu ka mid ahaa oy weliba ammaanto hilibkiisu marka yani imaam shaafici iyo axmed yaa qaba inay hilibkiisa la cuni karayo culimada intooda kale waa diidan ama qaar badanoo ka mid a ah diidan waxay u diidan yihiin waa xaaraan bay leeyihiin waxayna u daliishanayaan xadiidkaynu soo marnayo nahaa can akli kulli dii naabin min asibac mici buu leeyahay bay dheheen micidana waxbuu ku dilaa haddana waxaynu xadiiska nebigu ahaa sibaaca ama dugaagga micida leh hilibkiisa nebigu waa xarimay micidiina waa leeyahay xadiiskaasay daliishadeen waxaa lagaga jawaabay jawaab fudud oo ah xadiidka dhahaya nahaa can akli kulli dii naabin min asibaac waa caam xadiidkan waraabuhuna waa khaas khaas iyo caamna iskama hor yimaadaan kama huwa madhab usuuliyiin yacni waxaa laga soo reebayaa waxyaalaha micida lehee la xarimay ee xadiisku xarimay ayaa waxaa laga soo reebayaa oo xukumkaa ku khilaafsan waraabaha maxaan uga soo reebnay xadiid khaasu leeyahay shaaricii hadalka hore yidhi baa waraabaha xadiid khaasa ka sheegay inuu ka mid yahay ugaadha inuu ka mid yahay oo isaga loo ugaadsan karayo macnaha ayib sidaas weeyaan xadiidku marka muxuu ahay waraabuhu axaadiis kalena waa leeyahay xadiis kale xoojinaysuu leeyahay sidaasaana sawaaba waraabuhu ugaadhuu ka mid yahay waana la ugaadhsan karaa waana la cuni karaa ayib waa haddaad hilibkiisa kartaa weye haddaabad kartaanoo xataa mindi u qaadataa xadii baa jira dhahaya tirmidi uu soo saaray oo ay deliishadeen qolada diidani oo dhahaya nebigu waraabaha hilibkiisa waa xarimay isaguna waa daciif xadiidkaas xadiidka sugani waa xadiiskan dhahaya nebigu waa baneeyey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wadaadadeenna qaar ka mida ayaa waxaa u dhadhami waayey waraabaa la cunahaya markaasa waxay yidhaahdeen waraabaha jooga soomaaliya iyo waraabaha jasiiratulcarab jooga ee xadiisku ka hadlahayo isku mid ma ah waraabaha jasiiratul carab jooga waa waraabo nacasaho xoolo aan cunin oo duurka isaga noqdo ugaadhoo kale ah kaanada soomaaliya joogana waaba libaax eber buu ka dhigay dadkii buu cuni wax iska dhaafay saasay ku kala farqiyeen waxoogaa meeshaasay fudho kala baxeen warkaasi war saxa maaha warkaasi war saxa maaha waraabaha jooga carab iyo waraabaha soomaaliya jooga waa waraabo kutubta ka hadlaysa waraabaha ee sifaynaysa sida alxayawaanaat alkubra oo dumayri oo kaleeto ama damiri nafsu shay buu sheegaya waxbuu dilaa xataa dadka mararka qaarkood inuu cunuu sheegaya oo dilo xayawaanaadku laystaa intuu kari karaba waa lahaya marka sawirka qawaamiista markay sawirayaan waaba kani laftiisii dabada gaabnaa waay keeni xagga dambe u gaabnaa horeyna u taagnaa laftiisii waay bal aduu meelgee marka marka warkaasoo dhan ka baxee waraabaha hilibkiisu waa banaaya cuna وعن ابن cمر رضي الله عنهma أنhu isaga su-ila waxaa la weydiiyey can ilqunfudi qunfudkaa la weydiiyey faqaala wuxuu yihi qul laa أjidu fيma uuxiya إilaya muxarama alآية akmil الآية qunfudka ka warran baa maa la cuni karaa markaasuu aayaddaa soo deliishado wuxuu yidhi alla wuxuu yidhi wixii alla iga nebiga waxaa tidhaahdaa wixii ilaahay ii waxyooday ka heli maayo shay xaaraam ah oo cid cunaysa loo diiday ilaa an yakuuna meytatan bakti inuu yahay mooye aw dama masfuuxan ama dhiig shubmaya oo dareeraya aw laxma khinziiran ama hili hilib doofaar fa inahu rijsun aw fisqan uhilla ligayr illah ama neef magaca ilahay magacaan lagu gowracay afartaa waxaan ahayn qur-aanku ma sheegin buuhi oo xaaraam ah muxuu ka wadaa marka qulfudku waa xalaal buu ka wadaa laan aayaddii ma sheegino waa xarimtay oo sheegtay ka mid ma wixii aayaddaasi ayna sheeginna waa xalaal dabcan aa nas kalena loo helin faqaala wuxuu yihi ibnu cabaas ibnu cumar wuxuu yihi qul laa ajidu fima uuxiya ilaya muxaraman alaaya akmil ilaaya dhamaystir aayadda wey faqaala shaykun nin odaya wuxuu yihi oo cindahu agtiisa jooga samictu waxaan maqlay buu yihi abu hurayraaan maqlay oo yaquulu abu hurayrataan maqlay oo yaquulu leh dukira waa la sheegay cinda nebi nebiga agti sal lay aslam baa lagu sheegay hunfudkaas faqaala markaasaa nebigu wuxu uri sal lay slam inahaa iyadu khabiisatun waa mid xun oo min alkhabaa'isi waxyaalaha liita ka mid a ah. waa mid liidato qashin waaye ah, waa shay khabiis oo liita uma banaana wey maana faqala ibnu cumar wuxuu yidhi in kaana hadduu yahay rasuululahi sal lay aslam qaala mid yidhi kan hadalka aad sheegayso hadduu nebigu yidhi fa huwa isagu kamaa qaala waa siduu nebigu u yidhi waay hadduu xadiiskaas sheegaysa nebiga ka sugan yahay waa sax markaa waa bannaan yahay way haddii xadiiskaasi nebigu uusan ka sugnaynna maya haddii xadiiskaasi nebiga ka sugan yahayna waa saad u sheegto waa xaaraam sooma haddii xadiiskaasi uusan sugnaynna dee aayadda cumuumkeedaan markaa deliishano qul laa ajidu fii ma uuxiya ilaya muxarama waayo markaas ma hayno meel xarimaysa way markaas haddii xadiiskii aad sheegtay uu nebiga ka sugnaan waayo akraja waxa wariye axmedu axmed baa wariye abu daawuuda waisnaadhu sanadkiisuna aciifu sanadkiisu waa aciif lana sanadkiisa waxaa ku jira ciisa ibnu namiylat alfazari nin laydhahdo majhuula aabihiina waa majhuul nin kaloo saddexaadoo majhuula ku jira sidaa daraaddeed baa xadiis sanadkiisa waxaa daciifiya alimaam albayhaqi khaaabi nawowi iyo sheekh albani ma sugna xadiiskan yuusan sugnaanina muxuu ka hadlaya wuxuu ka hadlaya baasha qunfudka qunfud maxaa la dhaha qunfudka waxaa la yidhaahdaa baashan la yidhaahdo kashiitada kashiitada waaweyn waa lagu fasiraa waxaa kaloo lagu fasiraa midda ka yar yar oo xidig dhulna waan dhihi jirna anaga koonfurtana waxaa looga yaqaanaa kuuli cali banjar baa laga yaqaana soo ma kuuli cali banjar baa la baashan yartee muxuu ahay muxuu ahay baalaha fara badanee muxuu ahay wadata ee marka ay dareento in lagu yimaado madaxa intay hoos la gasho iyadoo dhan sida banooniga isu wareejinaysa ayaa waxaa la yidhahdaa qunfudka la yidhahda waa baashaas marka waa isku fasiilo waayo waa isku nooc iyadiiyo baasha la yidhaahdo muxuu ahay eh, kashiisadu waa is waa isku fasiilo waayo laakiin tanina waa weyn tahay tanna waa yarta waxaana garanaynin kashiisaduma sidoo kale madaxa hoosta la gashaa ma jirta marka waa iyadoo weynun iska dhig iyadoo weyn tanna waa iyadoo yar tanna waa iyadoo weyn taasaa quunfudka la yidhahda quunfudkaasi marka ma la cuni karaa mise lama cuni karo xadiidku hadduu asixi lahaa xaaraan bay noqon lahay laakiin xadiidku ma asixin hadduusan xadiidku asixinna asal ahaan waa inay xalaal tahay wa laanna qaacidada sharciga waxay tahay wixii taxriimkiisa nas loo waayo waa xalaal sooma alaslu fi lashyaa alxilu waay waxyaabaha jira asal waxaa waa inay xalaal yihiin wixii xaaraam weeye la dhahayo waa in daliil loo helo waxyaabaha jira asalkoodu waa daahir wixii nijaas weeye la dhahayo waa in daliil loo helo qunfudka marka daliil xaaraamaynaya ma hayno haddaan la hayninna hayn la-aantaa aan daliil xaaraamaynana loo haynin baa ku filan inay xalaal tahay laanna nebiga maxaa ka sugan nebigu wuxu uri sal ly waslam wuxuu alla idinka xarimay waa xaraam wuxuu alla idiin xalaalayena waa xaraam wuxuu alla ka aamusayna waa cafi wixii laga aamusoon lati magac la sheegin waa cafiyo waa idiin bannaanta wey maana quntudkaasi marka waa bannaan yahay oo waa la cuni karayaa ala waxaana sidaa qaba oo ku tago culimada ka mid a ah abu xaniifa axmed ibnu xambal iyo wajhun cinda shaaficiya ayaa qaba in la cuni karayo saas man ah, qoladaas waxay ku tageen inu xaaraamiy abu xaniifa axmed iyo wajhun cinda shaaficiya waxaa ku tegay inuu bannaan yaho cuni karayo maalik in la cuni karayo imaam maalik iyo shaaficiyada wejiga asaxa ah ayaa ku tegey inuu xalaal yaho la cuni karo wahuwa araajix lanna xadiidkuna waa daciif asalkii qaacidadii bay u noqonaysaa alaslu fi alashyaa alxillu buu u noqonaya wabittaali ama kashiita ha noqoto ama kuli cali banjar ha noqoto ama muxuu ahaay noociyaadkaas waa la cuni karaa hilibkooda waa bannaanya hala qasho hada bilahi tawfiq wsal allahuma w slm ala nabiyina mxamedi wala alihi wasaxbi waslm